asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu qala almualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi tanjim uu baabu yahay wixii ku yimid xidigeysiga ama xidigsiga tanjiimka waxaa laga wadaa cilmiga xidigaha barashadiisa laga wadaa cilmiga xidigaha marka laba qeybood weye inagii soo marna soo sheegnay baabkan iyo baabka ka dambeeyaba cilmiga xidigaha ayuu kaga hadlayaa macana marka cilmiga xidiguhu waa laba qaybood qaybi waxa weeye waa qeybta la yidhaahdo cilmu ta'hiir baa la dhahaa waxayna macnaheedu tahay isbedelada dhulka ka dhacaya oo lagu xidhiidhiyo xidigaha isu imaanshaheeda iyo kala tagooda macnaha dhacdooyinka dhulka ka dhacaya in la yidhaahdo xidigahaas ku lug leh ama xidigaha soowa ama xidigahayba kasoo fuleysa xidigahaas sameynaya macnaha saasoo kaleta in la yidhahdo yani xiliyaha dabaylu dhici doonaan xiliyaha roobku imaan doono xiliyada matalan sicirku isbedeli doono xiliyadaas macnaha in la yidhaahdo xidigaha waxaas maamulayo ka dambeeya isu imaadkooda iyo kala tagkooda cilmiga noocaas cilmu ta'siir baa la yidhahdaa saddex qaybood buu sidii leeyahayo qaybi waxa weye waa inuu ruuxu rumeeyo ama la rumeeyo inay xidiguhu laftooduba samaynayaan waxyaalaha dhulka ka dhacaya kaasi waa gaalnimo cad wey islaamka lagaga baxaa taas muran ma leh ta labaadna waa inuu loo daliishado xidigaha is imaadkooda iyo kale ka gooda garashada cilmulheybka in loo daliishado yani ruuxi inuu yidhaahdo mustaqbalkan wax ka sheegaya isla markaa haddana jidka uu u maraya iyo shayga uu adeegsanaya uu yidhahdo xidigahan ka garanaya macana xidigahan ku garanaya kaasuna isaguna waa waa isaguna gaalnimo wey maxaa yeelay idticaa cilmi lheyb waay ah. waxaa cilmiga inaga qarsoonaya ilaahay uusan uguba talagelin addoomadiisa in wax ka ogeysiiyo oo la sheegta wey taasuna taasna waa gaalnimo qaybta saddexaadi waxa weye inuu u rumeeyo xidiguhu inay sabab u yihiin khayrka iyo sharka dhulka ka dhacay sabab mujarad ilaahay sabab buu uga dhigay taas iyadu waa shirki yar waa shirki yar maxaa yeelay horaan usoo marnay qawaacidda fii cilmi tawxiid waxaa kamid a shay aan sharcigu sabab ka dhigin haddaad sabab u ictiqaadiso shirki asqara wey saas way macanaha qaybtaasi marka waa qaybta cilmu ta'hiirka la yidhahdo qaybna waxaa la yidhahda cilmu tasyiir baa la yidhahda cilmu tasiir oo cilmiga xidigu isaguna kamid yahay laba qaybood buu uqaybsamaayo in xidigaha socodkooda iyo isimaadkooda iyo kala tagooda loo deliishado masaalixda diiniga ah masaalixda diiniga sida masalan waxaa jirta axkaam diinta ah oo xidigaha ku xidhan masalan sida masalan qiblada oo kale markii la waayo oo maku ruux macnaha uu garan waayo xidiga uu daliishan marka masaalix diini ah in loo daliishado xidigihii si loogu gaadho oo sharciguna ku xidhay qaybi waa qaybtaas inay waajib noqotaa laga yaabaa qaybtaas barashadeedu qaybina waxa weeye in loo daliishado xidigaha socodkooda iyo kala tagooda iyo isumaadkooda masaalix adduunyo masaalix adduunyo sida masalan in badaha lagu maro oo kale in jihooyinka lagu karto oo kale in sanadki yani waxaan ujeedaa maaragtay guga iyo dayrta iyo diraacda in lagu kala garto oo kale xiliyada ahaan macnaha lagu kala garto taasina waa iska jaa-is dhib malaha waa iska banaantay macnaha marka saasay culimadu kala qaadaano qeybahaasaa loo qeybiyaa baabu mabma shay buu baab yahay jaa yimid fi tanjiimi xidigsiga wixii kusoo arooray cilmiga xidigahoo la barto qaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yihi fi saxiixihi saxiixiisa wuxuu ku yidhi qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi khalaqa allahu qatad bnu jacamat sadusi waa macnaha nin taabiciya ah. ninkaa taabiciga wuxuu yihi khalaqa allahu ilaahay wuu abuuray hadihi nujuuma xidigahan wuu abuuray lihalaatin saddex buu u abuuray saddex arrimood ama saddex faa-iido ama saddex maslaxo iyuu u abuuray midda koowaad waxa weye ziinatun lisamaa yani inay samada qurux u noqdaan wa rujuuman ziinatan lisamaa waxa uu abuuray qurux inay samada u noqdaan iyo warujuuman in lagu gano lishayaaiini shayaadiinta in lagu gano iyo wacalaamaatin calaamooyin inay noqdaan oo calaamooyinkaasoo yuhtadaa biha lagu hanuuno jidka lagu garto faman ta'awala ruuxii u leexiya marka fiiha xidigaha dhexdooda hayra dalika saddexdaa waxaan ahayn akhdaa wuu gafay wa adaaca wuxuuna dayacay nasiibahu gobolkiisii aakhare wuxuu kulahaya nasiibkiisiina waa dayacay wakallafa wuxuuna isku mashaqeeyey maa laa cilma lahu bihi wuxuusan aqoon ulahayn wuxuusan aqoon ulahaynna yani wuu laaclaacay oo uu isku mashaqeeyey o isku dhibay intaba waxaa laga qaadanaya qur-aanka laga qaadanaya saddexdaas uu sheegay qataada saddexdaba qur-aanka sheegay xagga ziinada walaqad zayana asamaa addunyaa bimasaabiixa masaabiix waa xidigaha samada soke waxaan ku qurxinay xidigahaasaan ku qurxinay baa le subxana wa tacaala macnaha labaad oo rujuuma lishayaaiina wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin waa inagii soo marnay shayaaiinta intay isdul fuulfuulaan iyay waxyaalaha ilaahay xugmiyey ee malaaigtu ku sheekaysanayso welina aan dhulka soo gaadhin iyay soo xadaan marka waxaa lagu garaacaa waa madaafiicdii iyo sawaariikhdii lala dhici lahaa shayaadiintaa lagu soo garaaci lahaa wey maana waa lagu garaacaa wa calaamaatin yuhtadaa biha iyadana qur-aankaa sheegayo wa calaamaatin wabinajmi hum yahtaduun alla subxana watacala waa geed xidigahaad ku hanuuntaan khaasatan waayihii hore ee cilmiga baduhu iska bidaa'iga ahaa waxa ay doomuhu ku kala socdeenba waxay ahaan cilmigaa xidiguhu ah taqriiban dadka sidoo kaleeto lugeynahaya ee lugta ah markii ay jidka ka habaabaan xidigaha inta badan la adeegsadaa macna marka intaaba qur-aankaa sheegay intaa wax ka badan laakiin ruuxay u isticmaalaay oo yidhaahdaay dhulkay maamulaan oo wax ka sameeyaan waxba kama jiru leeyahy ruuxaasi waa ruux gafay oo khaldamay oo nasiibkiisa akhra dayacay oo wuxuusan cilmi ulahayn laacay wey qaala wuxuu yihi qataadatu khalaq allah qataadatu qataada wuxuu yihi khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray hadihi nujuuma xidigahan wuu abuuray litalaatin saddex arrimood buu u abuuray arrimo ka fara badan buu ilaahay u abuuray subxana watacaala laakin inaga ahaan inta calaaqada inagala leh waa intan ziinatan buu u abuuray qurux lisamaai samada inay quruxu noqoto wa rujuuman iyo in lagu gano lishayaaiini shayaaiinta lagu gano samadaa lagu difaaca oo shayaaiinta lagaga difaaca macnaha wa calaamaatin calaamooyinkaasoo yuhtadaa biha lagu hanuuno waa astaamo lagu garto jihada lagu garto oo macnaha waxa weye lagu hanuuno markaad habowdo jidka lagu aqoonsado faman ta'awala ninkii u leexsada fiihaa xidigaha dhexdooda hayra dalika si intaa waxaan ahayn akhtaa waa gafay wa adaaca wuxuu dayacay nasiibahu aakhara wuxuu ku lahaana wuu dayacay maxaa yeelay ugaaloobi ruuxa yidhaahda xidigahaan adeegsano markaasaan cilmilgeybka ogaan wuu gaaloobi hadduu gaaloobana nasiibkiisa aakhara waa dayacay ninkii yidhaahda xidiguhu dhulkay saamayn kuleeyihiin oo roob bay keenaan ama dabaylay keenaan ama yani waxyaala noocaasoo kale a isaguna waa gaaloobaya ruux gaaloobayna nasiibkiisa aakhara waa dayacay wa kallafa wuxuu isku kalifay oo isku mashaqeeyey oo isku dhibay maa shay laa cilma wax aqoon ah lahu isaga ayna usugnaanin bihi shaygaas wuxuusan aqoon u lahaynna uu isku kalifay oo macnaha cilmuleyb in la ogaada cilmuleyb ilahi baa garan subxana watacaala jid macnaha lagu garan karno ma fura ma fura oo jidkaa waxyiga aan ahayn macnaha wa abi muusa abi muuse waxaa laga werinaya qaala inuu yii qaala rasul lah sal ly slam rasuulku wuxuu yihi halaatatun saddex laa yadkuluuna aljanata jannada ma gelayaan mudminu lkamri khamrada ruuxa daa'ima wamusadiqun bisixri sixirka ruuxii rumeeya wa qaaicu raxim iyo qaraabo goys saddexdaa midna jannada ma galo rawaha waxaa wariya xadiidka axmed wa ibnu xibbaan ayaa fii saxiixii ku wariyay xadiidku waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira nin la yihahda abuxariis cabdullahi bn xuseyn saduuq yukti waa nin iska runlow ah laakiin wuu gafaa ninkaasaa marka sanadkiisa ku jira mutaabicna male shawaahidna male sidaa daraadeed buu xadiidku yaa lagu daciifiyey daciifuuljaamic sagiirka ayuu sheekh naasir iddiin albani kusoo arooriyey xadiidku marka wuxuu leeyahay saddex ruux jannada ma galaan ruux waa midka khamrada daa'ima mudminku waxaa la yidhahdaa ruuxa khamrada daa'ima aada u caba jannada ma galo jannada ma galo macnaheedu waxa weeye hadduu xalaashado hadduu xalaashado jannada geli maayo maxaa yale waa gaal hadduusan xalaashanin laakiin isagoo saa ku cabay uu ku geeriyoodana waa muslim jannada ma galo waxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa jannada ma galo dadka hore jannada gelaya la geli maayo gadaal dambe hadduu galo xataa gadaal dambe mar lasoo ciqaabay oo lasoo dhibay oo naarta lasoo geeyey markaan buu imaanay saasay maana wamusadiqun bisixri ninka labaadna waa ninka sixirka rumaysan intaan ka bodna miya ah. wa kariha qataadatu qataada wuxuu naba wuxuu wuxuu karahaystay tacaluma manaazil alqamar manaazil alqamar qamarku meelaha uu fadhiisto ee uu dego barashadooda ayuu karahaystay walam yurakis ma uusan banaynin sidoo kale arrinta ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna mausan banaynin fiihi arrinkaa barashadiisa dakarahu waxaa sheegay hadalkaa isaga ah xarbun ayaa sheegay canhumaa qataade iyo ibnu cuyeyne waxaa ka sheegay hadalka xarbi yani xarbigaas xarbun ismaaciil baa la yidhaha alkarmani waa ardadii imaamu axmed nin kamida wey bal raggii ugu waaweynaa buu kamid yahay ninkaasaa marka ka sheegay labadooda warakasa waxaa baneeyeyse fii tacalumi lmanaazili bayxu meelaha uu dego barashadooda waxaa baneeyey axmedu axmed baa baneeyey waisxaaq iyo isxaaq baa baneeyey yani qataada iyo ibnu cuyeyna labaduba waa diideen karaahada waa inagii soo marnay alkaraahatu cinda asalaf waxaa laga wadaa karaahatu taxriim sidaasay u banaayeen isticmaalkeeda laakin alkaraahatu cinda almutaahiriin waxa weeyaan waa karaahatu tanziih khilaafu lwlaa mida la yidhahdo bimacna marka wuu xarimi jiray qataada wuu diidi jiray ibnu cuyeyna sufyaan baa isaguna lamid ah laakiin imaam axmed iyo isxaaq labadaba waxaa laga soo tabiyey oo laga soo sheegay inay iyagu ay banayn jireen oo dhihi jireen dhib ma laha barashada cilmiga xidigaha marka cilmiga xidigaha ee la baranayo waxaa lagu kala awilaya kan ay ay macnaha ogolay axmed iyo isxaaq ay leeyihiin waa banaanya waa midka aan shirkigu ku dhex jirin shirkigu ku dhex jirin macnaha yani sideed iyo labaatan boos buu yuu degaa macnaha yuu leeyahay bay sideed iyo labaatanka mid walba xidigaa kuwa aadan soo baxa marka manaasisha barashadooda oo laiska barto ama loo bartaba in masaalix adduunyo loogu adeegto ama masaalix diiniya loogu adeegto taasi dhib ma laha waana midda axmed iyo isxaaq ay ka hadlayaan laakiin in loo barto in xidiguhu ay dhulka saameyn kuleeyihiin oo waxyaalaha dhacaya iyagu ay samaynayaan ama sababba u yihiin qaabkaa in loo bartaayo yani taas wey midda ay karaahaysanayaan ama xarimayaan yani qataada iyo ibnu cuyeyne iyo raggale oo ficlan saa in loo kala qaado ayaa fiican ayb waan abi muusa qaala wuxuu yihi qala rasul la sl lay sl rasulku wuxuu yihi alaaatun saddex laa yadkhuluuna janata jannada ma galaan mudminu lkhamri ninka khamrada daa'ima wamusadiqun bisixri iyo ninka sixirka rumeeya ninka sixirka rumeeya xadiidkiinu daciif yaa sheegnay sanadkiisa oo cidda ku jirtana waynu sheegnay cabdullahi bin xusein baa ku jira musadiqun bisixriga waxaa laga wadaa waana meesha xadiidka laga deliishanaye cilmiga sixirka ruuxii rumeeyaay jannada ma gelin maxaa yl waa gaaloobaya saynu soo marnay oo umm maxaa sixir iyo xidig xidigo yani cilmiga xidigaha kala galay ilan cilmiga xidigahan kudhex jirnay sixir maynaa kudhex jirin macalushaahidkuna waxaa nili xadiidka waa musadiqun bisixrida waxa macnaha waxa wey loo deliishanaya waynu soo marnay oo xadiid baynu kusoo marnay in cilmiga xidiguhu uu yahay nooc sixirka ka mid soo waa kian soo marnay man iqtabasa shucbatan min annujuum faqad iqtabasa shucbatan min asixri marka xidigsiga iyo cilmigan xidiguhu waa qeyb sixirka ka mid sixirkii oo ay qeybtaasi ku jirto ninkii rumeeyana macnaha waxa weya jannada ma geliyo ka saddexaadna waa qaraabo goyska wey fiihi masaail baabkan masaa-il dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa wey alxikmatu xikmadda iyo ujeedada fii khalqi nujuum xidigaha abuuristooda ujeedada ku dhex jirta xikmada kudhex jirta yani saddex baa loo abuuray waa ki yani qataada noo soo sheegay athaaniyatu masalada labaad waxa wey araddu in la radiyo calaa man dad in la radiyo ciddaaso zacama sheegtay hayra dalika intaa waxaan ahayn saddexdaa wax ka badan w ruuxii xidigaha ku sheega ama ka sheegaayo kaasoo la radiyo oo lagu diido wuxuu sheegayo ayaan iyadana soo baranay ayb athalithatu masalada saddexaad waxa wey dikru lkhilaaf khilaafkii oo la sheego laisku khilaafsan yahay culimada isku khilaafsan yahay fi tacallumi lmanaazil manaasilsha iyo boosaska uu xidiguhu degaan ama dayaxu dego barashadooda ma banaanta mise ma banaana in laisku khilaafsan yahay ayaan soo sheegnay culimadu isku khilaafsan yahay alraabicatu midda afraadi waxa wey alwaciidu goodi iyo hanjabaad loo hanjabo fii man cid dhexdii ciddaasoo sadaqa yani goodigaasoo fii man cid dhexdii ahaaday ciddaasoo sadaqa rumeeyey bishayin wuxuun oo mina sixiri sixirka ka mid a ah. walow carafa haba garto anahu shaygaasi baatilu inuu yahay xataa haddaad garanayso inuusan baail waxba ka jirin laakin aad rumaysato qalbiga gashato yani waxa weyaan goodigaa waa ku haystaa oo inaadan jannada gelayn maana maxaa yeelay adiga baail uma rumaysnow laakiin muujisiga aada muujisanaysiiyo dadka aada tusayso inuu sax yahay oo qalbiga gashanaysaa dadkiibay ku dhiirigelinaysaa inay macnaha sixirka bartaan ama suxarada ay utagaan macnaha saas daraaddeed baa xataa adigu ka carray yani loo baahan yahay inaadan intaan ku gaabsanin inaad la dagaalanto baabu ma jaa fi listifqaai bilanwaa wuxuu baabu yahay wixii ku yimid fi listisqa roob dalabka bilanwaaci xidigaha lagu roob dalbo alistisqa waxaa la dalab suqya yani roob la dalbo wey oo la codsado xidigaha in lagu roob dalbo oo ilaahay roob lagu weydiisto ama iyagaba roob la weydiisto kaasuu ka hadlaya waxaa laga wadaa yani laba mid in oo xidigaha laftiisaba roob la weydiisto oo la yidhaahdo masalan xidig hebelow na waraabi kaasi inuu gaalnimo yahay ama ictiqaadka noocaasa ama hadalka noocaas shaki male kaasi muran kama joogo in islaamka lagaga bixi ama ma ahee roobkii yimid ee u da-ay addoommada ee dhulka ku da-ay in xidigaha loo tiiriyo oo la yidhaahdo xalay roob baa daayo yani waxaway xidig hebel iyo xidig hebel baa wada joogay saasuuna roobku ku yimid taas bay macnaa taasina iyaduna waa shirki oo ilaahay in aad lala maamulo kawankiisa oo roobka lala keeno oo cid kaleeto ay u taliso oo yaa ka soo baxaysa meeshaas yani waxa way shirkun fi rububiya waaye haddii intaa midna aynan ahayn laakiin ruuxu uu u rumeeyo xidigahani inay sabab u yihiin roobka imaanshihiisa oo kala tagoodi isu imaadkooda uu sabab yahay saa hadduu u rumeeyana waa shirki yar waay shirkigii asqarka ahaa wey laakiin dunuubta waaweyn ku jiray bal dunuubta kale ugu weynaa islaamnimada lagaga bixi maayo laakiin ruuxa iimaankiisa iyo tawxiidkiisa dhaawacmayo macana saas wey maxaa ilahay sabab kama dhigin subxana watacala sabab ugama dhigin boqol goor baa intay isu yimaadaan oo soo baxaan oo dhacaan oo kala tagaan ayaa haddana wax rooba uusan da-ayn marka waxba sabab ma ah calaa qanas lama leh roobka macnaha waa un mabdaa jaahiliyadii laga soo guuriyey baabu maa jaa wuxuu yimid baab u yahay filistisqa roob dalab wuxuu ku yimid bil anwaaci xidigaha lagu roob dalbo wixii kusoo arooray oo nusuus iyo goodi ah ayuu baab u yahay ayb wa qawli llahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu yihi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun yani aayadaha iyagoo dhamaystiran ayadan aayadaha ka horeeya macnaheeda cadaynaya ayay gadaal noogu imaan doonaan wa tajcaluuna war ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiina waa shukrigii waay mahadnaqii la idinka baahnaa miyaad waxaad ka dhigaysaan anakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan yaani risqigii laydin siiyey ma waxaad mahadnaq uga dhigteen inaad beenisaan risqigaasi laba macnoba waa suurtagal risqiga in laga wado risqulcilmi oo qur-aanka ah maxaa yeelay sidaasaad muda siyaaqa markaad fiiriso aayadihii ka horreeyey qur-aanka laga hadlayay falaa uqsimu bimawaqici nujuum wainahu laqasamun law taclamuuna cadiim inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila lmutaharuun tanziilu min rabbi alcaalamiin afa bihada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun marka qur-aan baa laga soo hadlaya risqigani marka waa risqulcilmi oo qur-aankii wey war ma qur aanka laydin siiyey ee mahadnaqa la idinka baahnaa baad mahadnaqiisii waxaad ka dhigteen in aad beenisaan taasi waa macno macnaha labaadi waxa wey macnaha marka la maro baabkeenan calaaqo lama laha laakiin wuxuu calaaqa la aayaddu baabkeena calaaqa la yeelanaysaa marka risqiga laga dhigo roobkii roobkii samada ka yimid maxay noqonaysaa marka ma risqigii laydin siiyey ee roobka ahaa shukrigiisii iyo mahadnaqii loo baahnaa miyaabad ka dhigteen inaad beenisaan oo roobka beenintiisa muxuu yahay qur-aanka beenintiisa garanaya beeninta roobka waxa weye in la yidhahdo xidig hebel baa na siiyey iyo xidig hebel baa iyo mid hebel baa isu tegayo saasaan ku helay war ilaahay baa idin siiyey mahadnaqii laydinka baahnaana waxaad ka dhigteen inaad xidiga siisaanba roobkii ilahay idin siiyey subxana wa tacala xidigaha inaad ufiirisaan watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiini yani risqigiina waxaa laga wadaa shukra risqikum waay risqigii laydin siiye mahadnaqiisii ma waxaad ka dhigteen anakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan inaad beenisaanoo aada makhluuqaad ilaahay u tiirisaan ilaahay idin siinay siiyeyna aada garab marisaan ma saasaad ka dhigteen wy maana waa lagu diidan yahay arrinkaa isaga an abi malikin ashcari radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam yani mufasiriintu marka waxay u badan yihiin in qur-aanka laga dhigo saasay u badan yihiin maana ibn cabaas baa laakiin maraya in risqigan mabarka laga dhigo roobka laga dhigo can abi malikin ashcari radia allahu canhu ana rasuula lahi sal ly sl rasuulku qaala wuxuu yihi arbacun afar oo fii ummatii ummadayda dhexdooda ahaaday min amri ljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii ayay ka dambeeyaan laa yatrukuunahunna kana tegi maayaan dayn maayaan ka koobaadi waxa wey alfakru faan bilaxsaabi nasabka in laysugu faano waacnu iyo durid iyo wax ka sheegid fi lansaabi nasabyada in wax la duro walistisqaau roob weydiisi binujuumi xidigaha in lagu roob dalbo walniyaaxatu iyo baroorta maydka loo baroorto intaasuba waa arrimihii jaahiliyada yacni afartan arrimood iyo arrimo kaleeto oo intan ka badan ba wuxuu nabigu sheegay salawatullahi wasalaamu calayhi inay horta kasoo ka dambeeyaan jaahiliyadii ummadihii islaamka ka horreeyey mabaadi'doodii jaahiligahabay ah ka dambaysaa waa afar arrimood marka labaad ummadani dayn mayso ka tegi maayaan yaani ummadoo dhan lagama wadee hadday qola ka tagta xataa qaar unbaa haysta weli oo ku dhagan ama jahli baa u geynahayo oo cilmi umay laha ama cilmi waa uleeyihiin ukasi bay u yeelayaan macna ka tegi maayaan ummadani ummadani ka tegi mayso saasuu nabigu sheegaya salawatulli waslamu caleyh arrimahaasi marka waxay yihiin yani waana arrimo jaahiliye way haddii la yidhahdo shaygani waa jaahili jaahiliga waxaa laga wadaa bulshadii islaamka ka horreysay intaa nebi maxamed soo diray salawatullahi wasalaamu caleyh dhaqamadeedii baa la yidhahdaa umuur jaahiliya la yidhahda mar haddii jaahili shayga loo tiiriyana ma banaana way macana walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa dhaqamadoodii iyo akhlaaqdoodii xumayd iyo mabaadidoodii xumayd ee nebigu ku khilaafay diintu ku khilaaftay taasaa macnaha laga wadaa ayib ta koobaadi marka waxa way alfakru bilaxsaab fakru bilaxsaab xasabka waxaa la yidhahdaa sharafka inta badan ku yimaada aabayaasha iyo awowga iyo xagga kaa soo gaadha awowyadaa iyo aabayaasha ayaa waxoogaa sharaf lahaa sharafkaasaa marka waxa la yidhaha xasabka la dhahaa kaas oo marka laysugu faano oo yidhaahdaa annagaa reer hebel ka fiican annagaa macnaha waxa way ka gobsan annagaa ka leendheeraysan annagaa kan a annagaa kan a kaawey ah macnaha ta waxa weeyaan maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala miisaanka lagu kala fiican yahay kamuusan dhigin sharaf awuu iyo aabba kaasoo gaaday laakiin miisaanka ilahay agtiisa lagu kala fiican yahay waa ataqwa allaga cabsi wey ruuxba ruuxu ilahay diintiisa uga dhow yahay yuu ka fiican yahay ama awowyadii aabihii ha hooseeyeen ama ha sareeyeen miisaanku kaa wey miisaankii marka sharciga ninkii intuu dabagediyo wax kale miisaan ka dhiga oo addoommadii miisaanka ku kala saaraay sharcigiibuu macnaha waxwey bedelay sharcigiibuu bedelay meel xun macnaha waxwey ku dhacay dadka hadda masalan la liido oo kaleeto ruuxu marba hadduu nasab sheegto abtirsado abtirsigiisa lama faragelin karayo waa loo nabadgelin sidiisaa loogu dayn laakiin been buu sheegahaya iyo xaggu ka yimid iyo kan iyo waa kala go-an yahay iyo waxaadi wax jira ma ah saasaa loogu nabadgelinaya macana maxaa yeelay yani iyaduna arinti arrimaha jaahiligaay ka mid tahayo bal nabigu salawatullhi wasalamu aleyh abu dar ninka la yidhahda saxaabadiisa ka mid ahaa yaa maal maalmaha ka mid nin buu wax ka sheegay hooyadaabaa madoobeyd buu ku yidhi hooyadaadii madoobeyd markaasuu nabigu wuxuu ku yihi salawatullhi waslamu aleyh acayartahu biummihi ya abaa dar abu darow ma hooyadii baad ku ceebaysay inaka mruun fiika jahiliya waxaa tahay ruux jaahiliyadii wax kaga dambeeyaan i hooyadaabaa madow wey reerkiinaafan haddaad tidhahdo ka war ama aad tidhaahdo macnaa waxa wey ibra tidhaahdo ama midka tidhaahdo ama tumaanlo tidhaahdo ood ku yeesta ka war ummado dhan oo ilaahay abuurtay subxana wa tacala waxaad la dheer tahay inaynaysan jirin hal ruux oo wax ka sheego hooyadaabaa madow midabkeena uu ku sheegay yuu nabigu le sal lay slam jahiliya kugu jirta saas weye marba haddii muslimiin la yahay waxba layslama dheer alla ka cabsi diinta ku dhaqankeeda iyo u adeegideeda ilaahay agtiisa lagu kala fiican yahay wax kaloo lagu kala fiican yahay haba yaraate ma jirto bal nabigu sal lay waslam dadka mabaadi'da wata wuxuu ku sheegay xadiiska saxiixa war waxaad iska daayin waxa waad faankii iyo kibirkii iyo silaweynankii iyo qabkii jaahiliyada iyo awowyadoo laysugu faaniyo aabayaasha taa daayo dadku waa uun mu'min ilaahay ka cabsanay iyo faajir ilahay xadhigiisa gooyey labadaa unba unbaa miisaanku labadaa wax ka dhexeeya laakin ma jiro yani idinkuna aadam baa idin dhalay aadamna caraa laga abuuray arrimaha marka waad daynaysaan oo rag naarka ku jira oo naarta ku dhexilooyey waa awowyadaad ku faanaysaan kufaanidooda waad joojinaysaan haddii kale ilaahay agtiisa xarwalwaalka waad ka liidanaysaan buu nabigu uri salawatullah wasalaamu calayh marka waxaase laga xoroobo mabda xataa dad quman oo macnaha islaamka iska badaayay xataa gaaladiibaa intay ka quusteen bay iskaga tageen nimanka reer yurub la yidhaha wax qabiil la yidhahdo ma yaqaanaan qabiilka samaantiisi iyo xumaantiisi waa ka tageen inagu laakiin ha laga wataga samaantiisii sharciga ugu talagalay iyo wanaagiisiina ha loo isticmaalo xumaantiisana ha laga tago saas wey macana sidaas wey midda kaleeta waxa weeyaan oo baabkan kadaasa meesha loogu keenay xadiidka ah waa in xidigaha roob lagu dalbo oo iyagaa la weydiista lafahooda ama ma ahee yacni Ehm, la yidhaahdaba iyagaa keeno iyagaa sabab u ah macnaha ilahay sabab uga dhigay labadaaba yani waxa weeyaan way ku imaanaysa ta afraadna waxa weeye masalada afraad ee nabigu sheegay salawatullahi waslamu caleyh anniyaaxa waa baroorta wey niyaaxadu meydku markuu dhinto haweenku u baroortaan baa la yidhahda loo ooyo midaasina iyaduna ma banaana maxaa yeelay yani waxba u korri dhimayso kan loo barooranahayana cadaab iyo dhibin dhiminba usoo jiiday hadduu raalli ka ahaa tan barooranaysay ooyeysana ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisay ka cadhaysantah sidaas ilaleelahay baa waxala xukmiyey subxaana watacaala marka waa cadho in la sabraa loo baahnaa ta kale dadkiibay murug iyo walbahaar ku kicinaysaa tan barooranaysa ooyeysa afka kala jiidaysa macana marka waxyaalahaasoo dhan aan loo ogoleen waa in la sabraa la raba macana waxaa la ogol yahay keliya haddii meesha uu macnaha ruux baxo oo uu geeriyoodo ishu way ilmayn kartaa qalbiguna waa murgi karaa laakiin intaa ka badan maya saasuu nabigeenu leh salawatulli waslamu calayh hada afka iyo adinkaa la ilaalin laakin qalbiga lama ilaalin karo ishana lama ilaalin karo saas bal naxariis bay kutusi labadaas siduu nabigeenu sheegay salawatulli waslamu aleyh wa qaala nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayh annaixatu haweeneyda barooranaysaay idaa lam tatub haddayna tawbad keenin qabla mawtiha intaysan dhimanin tuqaamu waa la istaajin yawma alqiyaamati maalinta qiyaamadaa lasoo istaajin walxaal calayha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo jirkeeda wada gaadhaysa min qatiraanin oo daamur ah wa dircun iyo dinic oo min jarabin cadho ah hadday toobad keeni weydo intay adduunka joogto oy ku geeriyoodo iyadoo barooran jirtay hadday saa ku geeriyoodo maalinta qiyaamadaa lasoo istaajinaya iyadoo maro weyn qabta oo jirkeeda wada gaadhaysa maradu waxay ka samaysan tahay yani baalkeeda ziftiga yani daamurkan laamiga la dhalaaliyey laami la dhalaaliye oo karkaraya yay maradu ka samaysanta iyo sidoo kaleeto dire cadha ah yani jidhkeeda wuxuu waxa wuxuu u googo-ayaa jidhkeeda dhan baa waxaa loo waxaa loo googoynaya sida cadhadu jidhka ugoogeyso o kaleeto markaasaa waxay noqonaysaa cadhadii sidii mar ay xidhanta oo kale ayadoo jirku saa u googo-an yahay ayaa haddana daamur karaya yaan loo gelini macnaha marka waa ciqaab meesha ugu dambeysay wey inagana wayba inoo saalan tahay ninkaan loo barooranin iyo macnaha waxa weye haweenkii aan barooranin haddii macnaha waxa wey meyd meesha yimaadaba waxba mayna qabanin wey macnaha aad bay u sahlantahay in macnaha waxa wey laiska baroorto oo laiska ooyo macna wa qaala nabigu wuxu uhi salawatullahi wasalaamu caleyh annaa haweeneyda barooranaysa ooyeysahay idaa lam tatub haddayna toobad keenin qabla mawtiha intaysan geeriyoonin tuqaamu waa la istaajini waa lasoo istaajinya yowma alqiyamati maalinta qiyaamada walxaal caleyha dusheeda uu yahay sirbaalun maro weyn oo min qatiraanin daamur ah daamur la karkariyey ah wa dircun iyo dirac oo min jarabin cadho ah jidhkeedaa macnaha gogo-ayo sida cadhadu jidhka ugogoyso kale ayay ugogo-aysaa marka waxaa saalan waydanqan waydanqan yani adigoo aan macnaha daaburba dab lagu taabsiininba ayaa marka jidhkaaga cadhahaysa saa haddii lagu taabto waad ka danqan marka haddii dab dusha lagaasii saarana waa kasii gedisantaha maana waa kasii xagjirtaa walahumaa waxaa usugnaaday yani bukhaari iyo muslim can zayd bni khaalid waxay ka warinayaan radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sallaa lana rasuul lahi sal lay nabigaa na tujiyey salaata subxi salaada subax buu nabigu na tujiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiya la yidhaha xudaybiya jidday u dhowdaha jidda agteeda waah ayib calaa ifri samaain roob gadaashii buu nabiguna tujiyey roobkaasoo kaanad ahayd min alleyli habeen xalayso xalay roob da-ay salaadii iyo salaadii subax la tujiyey nabigu salawatulli wasalamu roobkiiyo dhulka ka qoyan falama insarafa markuu nabigu soo gadoomay oo salaada kasoo gadoomay ayuu aqbala kusoo jeedsaday cala naasi dadku kusoo jeedsaday salaadii markuu ka baxay yuu dadka wejiga soo siiyey sida caadadiisa ahaan jirtay faqaala nabigu wuxuu ihi salawatullahi waslamu caleyh hal tadruuna ma ogtihiin dadyow maada qaala waxa uu yihi rabbukum rabbigiin rabbigiin wuxuu xalay ku hadlay ma ogtihiin mala socotaan qaalu waxay dhahe allah warasuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa garanaya waxba kama ogin qaala wuxuu yihi nabigu sal alay slam qaala rabbigii wuxuu yihi dadow asbaxa waxaa waa beriistay min cibaadii addoommadayda xaal uu ka mid yahay mu'minun mid i rumeeyey bi aniga wa kaafirun iyo mid igu gaaloobay addoommadaydii xalay bariyey laba qaybood mid bay ahaayeen qolo aniga i rumeeyey iyo qolo igu gaalowday ayib fa amaa man qaala ciddii tidhi muqirnaa waa nala roobeeyey oo roob baa nala siiyey bifadli illaahi ilaahay siismadiisa iyo ziyaadadiisa wa waraxmati iyo naxariistiisa darteed baa roobna lagu siiye nalagu waraabiyey hadalkaa ruuxii ku hadlay oo caqiideeyey oo qalbiga geliyey fadalika midkaasi muminun bi anu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkawkabi xidigana waa ku gaaloobay dadku lama qaybood bay noqdeen roobku markuu soo da-ay qolo waxay yidhahdeen war waxaan ilaahay baa na siiyey oo waa fadli iyo dheeraad ilaahay na siiyey oo rabbigaa subxaana watacaala siyaada nala damcay oo isagaa nagu tafadulay qoladaasi waa muminiin ilahay bay rumeeyeen xidigahana waa ku gaaloobeen ayib wa amaa man qaala ruuxii yidhise ruuxii yidhi mudirnaa waana la roobeeyey binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baa nalagu roobeeyey oo roobka nalagu siiyey fadalika midkaasi kaafirun bi wuu igu gaaloobay buu alla yidhi muminu wuxuu rumeeyey bilkawkabi xidig uu rumeeyey yani nicmo ilaahay markay timaado addoommada loo nimeeyo dadku saa unbay ugu qaybsamayaan qolo waa ku gaaloobayaan qolana ilahay bay ku baranayaan subxana watacaala way ka mahad celinayaan marka roobka iyo waxyaalaha dhacayo oo loo tiiriyo xidigaha loo tiiriyo inay gaalnimo tahay ba xadiidku tusaya xataa sabab bay u yihiin lama dhigi karayo maxaa yeele sharcigu ma sheegin inay roobka imaanshihiis ay sabab u yihiin macana tajribana laguma ogaanin inay sabab u yihiin waa ilahi subxana watacala makhluuqaadka uu abuuray meesha iska socda marka rabbi baa subxaana watacaala waxan keeno oo maamula saas wey waxaa lamida yani in la yidhaahdo xidig hebel iyo xidig hebel baa wada joogo caawa oo kaleeto guurkii dhacay dhibkaasuu leeyahay caawo oo kale ilmihii uur galay dhibkaasuu leeyahay caawo kale safartii iyo socdaalkii la galaayo dhibkaasaa ka dhalan yani waxa weeye in xidigaha lagu xidhiidiyo waxyaalaha dhulka ka dhacaya taasi wy manaa midda la tilmaamayo gaalnimo wy mana ayb xadiidku marka saasuu inoo sheegaya wuxuu ina barayaa wax walbaoo ilahay macnaha dhulka ka dhacaayay oo ilahayna siiyo subxaana watacaala inaan ilaahay u tiirino oon ilahay ku aqoonsano subxaana watacaala oo makhluuqaadkiisa aan gara marino aynan marnaba makhluuqa u tiirinin walahumaa waxaa usugnaaday buhaariy muslim can zayd ibni khaalid waxay ka warinayaan qaala wuxuu yihi sallaa lanaa rasulah sal lay slam lanaada waxaa laga wadaa sallaa bina nabigaana tujiyey salaata subxi salaadii subax buuna tujiyey bilxudaybiyati meel xudaybiya lahaadu lagu tujiyey xudaybiya yani waa meel taqriiban markuu nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi uuusii socday cumrada cumradii loo soo diiday laga soo celiyey meeshuu degay wey maanaa waa ceel calaa ifri samaain samaada waxaa laga wadaa roob calaa ifri samaain roob gadaashi iyo raadkiibuu nagu tujiyey roobkaasoo kaanad ahayd min alleyli xalay xalay roob da-ay oo dhulku qoyay oo rays yahay ayuu nabiguna tujiyey salaada subax salawatulli wasalaamu calaykum falama insarafa markuu nabigu soo gadoomay oo salaada ka baxayu aqbala cala nnaasi dadku kusoo jeedsaday faqaala wuxuu yihi atadruuna ma ogtihin maada qaala rabbukum rabbigin wuxuu yihi su-aashaasi ujeedadeedu waxa waaye dadka marka su-aal la weydiiyo qalbigooda baraaruga xataa magacaaga hadii lagu weydiiyo haddaad ishalmaansanayd markaba waad baraarugiyo waad soo jeedsan marka su-aasha nabigu wuxuu ugu jeedinayaa inay soo jeedsadaan baraarugaan markay baraarugaan buu marka usheegi macna qaaluu waxay yidhahdeen allah warasuluhu aclam ilahiy rasuulkiisa og layskama jiro oo waxay ila tahay lama dhehe ilaahay baa loo daayaa allah garan baa la yidhahda saas ilan ma naqaane enesibay kutusaysaa qaala wuxuu ihi qaala rabbi wuxuu ihi qaala nabigeena wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu calayh qaala alla wuxuu yidhi asbaxa waxaa waa barisay min cibaadii addoommadeyda xaal uu ka mid yahay mu'minun mid rumeeyey bi aniga i rumeeyey wa kaafirun mid gaaloobay fa amaa man qaala cidii yidhi mutirnaa waana la roobeeyey bifadli illaahi waraxmatii ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa darteed baana lagu roobeeyey oo cid kaloo roobkana siisay ama sabuu ah ma jirto ruuxii sidaa yidhi fadalika midkaasi mu'minun bi anuu i rumeeyey wa kaafirun wuxuu ku gaaloobay bilkawkabi xidig xidigii wixii laga rumaysnaana uu ku gaaloobay ilan xidigaha inay wax keenaan oo wax maamulaan bay rumaysnaayeen wa amaa man qaala ruuxiisa yidhi mudirnaa waana la roobeyey min nawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel baana lagu roobeyey xidig hebel iyo xidig hebel baa isu yimido wada fadhiyey oo iyagaa roobka keenay oo sabab bay u yihiin yihiinoo waxaas wey ninkiisaa yidhaahdana fadalika kaasi kaasihum bi wuu igu gaaloobay oo waxaan bixiyey buu cid kala siiyey muminu wuxuu rumeeyey bilkawkabe xidiguu rumeeyey xidiguu ilaahnimo u rumeeyey inuu wax keenay buu urumaysan yahy anigii wax bixiyeyna wuu i garamariyey waxaan bixiyeyoo shukrigeedii iyo aqoonsigeediiba wuu ila garabmaray saas wy maana marka waa jasaarnimo meeshii ugu dambeysay wy jasaarnimo iyo abaalxumo meeshii ugu dambeysay wey ilaahay subxaana watacala wuxuu bixiyey oo makhluuqaad iska jamaadaad oo iska socdoo waxba aan kula dheereen aada siiso ama u ictiqaadisaay yani waxa wey waa xumaan meesha ugu dambeysay wey maana ayb walahumaa waxaa usugnaaday min xadiidi ibni cabaas xadiidka ibni cabaas xaal uu ka mid yahay macnaahu xadiidkaa hore la macnaa kaa hore la macnaa wa fiihi xadiidkaa dambe ibn cabdullahi ibn cabaas uu warinaya waxaa ku jira qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen walahumaada meeshuu ina leeyahay bukhaariyo muslim ina warinin muslim keliya weliya xadiidka oo labadooda u wada tiirinaya macna fiihi wa xadiidkan dambe waxaa ku sugan oo cabdulahi uu warinayo cabdullahi bn cabaas uu warinayo qaala bacdum qaarkood waxay yidhahdeen buu yihi laqad sadaqa run buu sheegay naw-u kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel run bay sheegeen macnaa waxa wey ballantay qaadeen way ka soo baxeen wy macnaa ilan caadi waxa ahay xidig hebel iyo xidig hebel hadday isu yimaadaan ama xidig hebel dhaco ama xidig hebel soo baxo roob baa isdhihi jiray ama dabaylaa imaan jiray wixii ay arki jireen dabaylo ama robaa ah markay arkaan ayaa waxay odhanaya aleelaha run buu sheegay oo ballantiisi waa kasoo baxay oo weligii wixii lagu yaqaanuu sameeyey saasay odhanayaan macana ayib faanzla allahu ilahda marka wuxuu soo dejiyey hadihi laayaat aayadahanuu marka soo dejiyey falaa uqsimu waan dhaaran bu alla yidhi bimawaaqici nujuum xidiguhu meelahay dhacaan baan ku dhaaran wainahu isaguna dhaartanina la qasamun dhaar weye law taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun oo weyn waa dhaar weyn eh dhaartaasaan ku dhaarane inahu kani la qur'aanu qur'aan wey kariimun oo wanaagsan shaygii lagu dhaaranayo wey fii kitaabin kitaab buuna ku yaalaa oo dhexdiisa ku jira kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey laa yamasuhu ma taabanayo kitaabkaa la ilaaliyey ila almutahharuuna kuwa la nadiifiyey oo la dahiray mooye cid kale taaban mayso tanziilun soo deji weeye kitaabkani min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa laga soo dejiyey adda bi hada alxadiid ma sheekadan iyo qur-aankan baad marka antum idinku mudhinuuna fududaysanaysaan oo dooninaysaan oo watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinii laydin siiyey abaalkii laga loo bahnaayo shukrigii laydinka bahnaa ma waxaad ka dhigaysaan anakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan <clears throat> saasaa lagu yidhi macana aayaadkani marka sida ibnu cabaas uu leeyahy waxay kusoo degen oy diidayaan xidigaha dhacdooyinka dhulka loo tiirinayo ee iyagu inay sameeyeen yani loogu tiirinayo taasu macnaha waxa way diidan yahay oo mabdii jaahiliyadii hore ay rumaysnayd ah taasuu diidan yahay macnaha laqad sadaqa nawu kada wa kada sidaasay ka wadaan soo sheegnay marka yani falaa uqsimu bimawaqici nujuum wainahu laqasamu law taclamuuna caiim inahu la qur'aan kariim fi kitaabi maknuun kitaabkaasi waa lauxmaxbuud maknuunkuna waxa weye waa la ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey inay u dhawaato waxaan ilahay ugu talagelay subxaana watacala wax walbaa laga dhawray kitaabka qur waxaa laga keeno uu ku yaalla lauxulmaxfuudka laa yamasuhu ila almutaharuun waxaa raajixa tafaasiir badan baa ku jirta lakin waxaa raajixa mutaharuunta waxaa laga wadaa waa malaaigta kitaabka aan la taabanayninna waa lawxulmaxfuudka sidaasay culimada tafsiirka u badan yihiin qaraa-in dhowraana kutusaysa arrintaa iyada macana maxaa yeele qur-aanku in isagaa isfasira aayad kale ilahi subxana watacala waa ku ohanaya biaydi safaratin kiraamin barara yani markii lawxulmaxfuudka laga hadlayay biaydi safara kiraamin barara ama qur-aanka laga hadlayay marka yani gacmahoodu ku jira halkana waxaa la yidhi laa yamasuhu ila lmutaharuun waxaa uun taabanaya malaaigta marka mutaharuuntaasi waa malaaigta aayaddaa kalea kutusiyo fi biaydi safaratin kiraamin barara midda labaad ee qariinaa iyadana malaaigta in laga wada kutusaysa waxa weeye almutahharuuna baa layidhi dad la nadiifiyey oo cidda la nadiifiyey ee tilmaantaa iska iskale ee ilaahay nadiifiyey waa malaaigta wey makhluuqa intiisa kale islamiisinta iyo isdhaqida iyo xaggiisa ka imaan oo sababka xaggiisu ka imaan laakin malaaigta ilahay baa hufay subxaana watacaala muaharuun baa layihi ee mutahiruun lama dhigi taasina waa qaliino kale wey qaliinada yani waxa weeyaan kaleeta iyadana meesha ku jirta waxay tahay kitaabka ka horeeya fii kitaabi maknuunin taas yaa laxul maxfuudka isagana laga wada intaasoo dhan ba macnaha yaa loo deliishanaya in aan laga wado malaaigta aysan ahayn yani banu aadamka saasayna mufasiriinta u badan yihiin macana xagga rabbi buu ka soo degay qur-aankani marka ma xadiidkan iyo warkan xagga ilaahay ka yimid baad fudubaysanaysaano yani risqigii iyo shukrigii laydinka bahnaana waxaad ka dhigaysaan inaad beenisaan macnaha falaa uqsimu waan dhaaran bu alla yihi subxana watacaala bimawaaqici nujuum xididuhu meelahay dhacaan iyo meelahay fadhiistaan baan ku dhaaran wa inahu isagu qasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun oo weyn waxaan ku dhaaranaya inahu xidigahan ku dhaartaye inahu kani laqur'aanu qur'aan way kariimun oo wanaagsan fii kitaabin lawxulmaxfuud buu ku dhex jiraa maknuunin oo la ilaaliyey aan faraha lala geli karin laa yamasuhu ma taabanayo ila almutahharuuna kuwa la nadiifiyey oo malaaig ilaahay amooye lawxulmaxfuudka cid kaloo taaban karta ma jirto looma dhawaan karo macna tanziilun soo dh tanziilun soo dejin weye qur-aanku min rabbi alcaalamiina uunka rabbigood xaggiisa ayaa laga soo dejiyey xaggiisa ayuu ka yimide gabayna maaha nebi maxamedna jeebkiisa kalama imaan cid kalena umaynan akriyin umaynan meerinin ee xagga ilahay buu kasoo degay afa bi hada alxadiid ma warkanaad marka antum idinku mudhinuuna aada fududaysanaysaan macnaa mudhinuuna mutahaawinuun waay miyaad fududaysanaysaan oo markaad beeninaysaan ma hadalkan ilaahay baad fududaysanaysaan oo beeninaysaan oo watajcaluuna ma waxaad yeelaysaan risqakum risqigiinii yani risqi cilmiga risqi cilmi waxyigaa laga wadaa shukrigii loo baahnaa risqigan laydin siiye shukrigiisiiba waxaad ka dhigaysaan anakum idinku tukadibuuna inaad beenisaan ma beenin baad ku jawaabteen oo jawaabtiina waxay noqotay inaad beenisaan oo diidaan ilahay kitaabku idinku soo dejiyey ee waxyiga aha macana fiihi masaail baabkan masaail baa kusugan masaail alula masalada koowaad waxa wey tafsiru aayati lwaaqica aayadii kusoo orortay fi suurati lwaaqica oo la fasiro aayadii ugu horeysay yani aayadii ugu horeysay uguna dambeysay maanaa watajcaluu risqakum anakum tukadibuun aayaadkan ay ugu dambaysa lakin baabku ku bilaaba sheekh oo ugu horeysay maana athaaniyatu masalada labaad waxa weye dikru larbaci afartii oo la sheego alatii afartaaso min amri ljaahiliyati jaahiliyada arrimaheedii mid waa afartii arrimoode aan soo marnay nasabkoo laysugu faado iyo dadka nasabkiisa wax laga sheego iyo xidibahoo lagu roob dalbo iyo baroorta maydka loo baroorto athaalithatu masalada saddexaad waxa wey dikru lkufri gaalnimo oo la sheego fii bacdihaa qaarkeed afartaa qaarkood inay gaalnimo ku jirto oo lagu gaaloobayo la sheego yani xadiidka riwaayaatkiisa qaar kamid ay kusoo aroortay isnatani fi nnaasi humaa bihim kufrun laba arrimood oo dadku haystaan oo dadku ku dhaqmayaan gaalnimaa ku sugan buu nabigu uri salawatulli wasalaamu caleyh waxa weyaan aacnu fi nasab wniyaxatu cala lmayit muslim baa weriya xadiikaas yani nasabka oo la duro wax laga sheego dadka nasabkiisa oo la yidhahdo waa nasab dhiman iyo meydka oo loo baroorto oo dushiisa lagu ooyo markuu geeriyooda kadib labada arrimoodba gaalnimaa kusugan buu nabigu uri salawatullah waslamu aleyh haddii la xalaashadana dee islaamka laga bixo waa gaalnimadii weyneyd haddii aan la xalaashaninna waa kufrun duuna kufrin o waa gaalnimadii yarayde ruux islaamkuusan kaga baxaynin laakin dembi weyn wey oo ilahi subxana watacaala toobad may wax kale aanusan ku dhaafin alraabicatu masalada afraadi waxa weye ana min alkufri gaalnimada waxaa ka mid a maa laa yukriju waxaan bixinaynin min almillati islaamnimada aan ka saarin dadka yani gaalnimada sharciga gaalnimo badan baa kusoo aroortay laakiin gaalnimo wax magac gaalnimo wata oo magac kufri wata oo magac shirki wata oo haddana islaamkaan lagaga baxaynin baa jira waa shirkiga iyo kufriga ay culimadu yidhahdaan kufrun duuna kufrin iyo shirkun duuna shirkin ama asqarka ay yidhahdaan way macana nusuus aada u fara badan baa macnaha kutusaysa maana waxaana laga wadaa marka kufri lagu tilmaamayo ficilka aan islaamka lagaga baxayn haddana marka la waa gaalnimo waxaa lagu laga wadaa dadkaa laga didinaya dadku inay ka cararaan baa la rabaa midda labaad waa dhaqan gaalo wey dhaqan gaala ninkii sameeyana iyagu u ekaaday wy islaamku yuusan ka bixin haduu rabo saa daraadeed baa macnaha gaalnimo loogu tilmaamaya alkhamisatu masalada shanaadi waxa wey qawluhu yani fiqiga iyo fahamka ruuxan qaadanin oo nusuusta aan saa u kala garanin waxaa dhacaysa acmaal aan lagu gaaloobin inuu dad ku gaalaysiiyo saasaa dhacaysa maana khalad badan baa imaan marka nusuusta mid walba mawqiciisi iyo meeshuu leey in la dhigo wey maana alkhamisatu masalada shanaadi waxa wey qawluhu odhaahdiisa uu nabigu yihi sal lay waslam asbaxa alla uu yidhi qawligu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi asbaxa waa waabaystay min cibaadii addoommadeeda xaalay ka mid yihiin muminun bi mid i rumeeyey wa kaafiru mid gaaloobay bisababi nuzuuli nicma nicmadaa soo degtay daraaddeed iyo sababkeeda u qaarna gaalo ku noqdeen qaarna muslimin islaam ku noqdeen wa ficlan saas wey ilaahay hadduu hadda barwaaqo ina siiyo rag dadka dhaqaala siiyo dhaqaalaha qaarna ilaahay unbay ku aqoonsan oo hanuun iyo wanaag bay ka qaadi qaarna marka unbayba macnaha soo bilaabayaan inay fisqi iyo xumaan iyo fogaansho iyo balwad iyo halkaas ay ukacayaan macnaha marka nicmo walbao ilaahay uu keenay barwaaqo walba iyo xataa sharka dadku way ku qaysamiy qaarna way ku hagaagi qaarna way ku xumaanayaan macna wanabluukum bishari walkhayri fitna saas wey macana assaadisatu masalada lixaad waxa wey altafatunu in la fahmo liliimaani iimaanka in la fahmo fi hada lmawdici meeshan meeshan markaan joogno oo xidigaha iyo laga hadlayo xadiidkan hadda soo marnay oo kale iimaanku muxuu yahay waa in la fahmo iimaanku waxa weye nicmadii dhacday inaad ilahay u tiiriso fadliga ilahay iyo naxariistiisa inaad utiiriso iimaanku macna asaabicatu masalada toddobaadna waxa weye atafadulu in la fahmo iyadana lilkufri gaalnimada fi hada lmawdic meeshan iyo xadiidkan hadda aan soo maraynay gaalnimada lagu sheegayo iyadana la fahmo ma gaalnimadii islaamka lagaga baxayyga maya haddii aanu ruuxu rumaysnayn xidiguhu iyaguba inay wax maamulayaan oy roobkan keeneen uusan rumaysnayn in ay iyagu loo xil saaray laakiin uu rumaysan yahay un inay sabab u yihiin waa shirkigii yaraa iyo gaalnimadii yarayd wey macanaa sabab maxaa yeele waxaan sabab sharcigu ka dhigin tajribana aan lagu ogaan inay sabab tahay haddaad sababaanu ictiqaadisa waa gaalnimadii yarayd wey macanaa shirkigii yaraa ayib gaalnimada halkan marka waxaa laga wadaa roobkii iyo nicmadii ilaahay bixiyey oo xidigaha ama makhluuqaadka qaar kamida loo tiiriyo yani sheekh hebel baa keenay oo kaleeto la yidhahdo kama gedisna xidigaha in loo tiiriyo iyo qubuurta oo loo tiriyo dadka ku jiro oo la yidhaahdo sheekh hebel baan xalayso manaa shalayso samaynay yani munaasabadiisii samaynayo hada roobkan isagaa keenay waa nafsa xidigihii meeshoodii wey maana asaaminatu masalada sideed waxa wey atafatunu in la fahmo liqawlihi odhaahdiisa la fahmo uu yidhi odhaahdooda ay yidhaahdeen laqad sadaqa naw kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel ayaa ruu sheegay saasay dhahayaan macnaha waxa weeyaan ballanqaadkiisii buu fuliyey wey marka kadibna yani ballanqaadkiisii waa ka ruu sheegay oo wuu noo fuliyey siday iyagu sheeganayaan macnaha say iyagu leeyihiin ilan saasay qabaan asaasicatu masalada sagaalaad waxa weye ikhraaju lcaalimi ninka caalimka ah inuu bixiyo litacliimi barid daraadu dadka uu barayo inuu u bixiyo lilmas'alati almas'alata mas'alada inuu soo saaro bilistifhaami su-aal ahaan inuu kusoo saaro weydiin canha iyada wax layska weydiinayo yani waxa weye ninka dadka wax barayayo inuu shaygii uu dadka doonayo inuu usheego marka hore su-aal ahaan ugu dhex tuuro ayaa iyadana laga qaadanaya inay banaanta oo maxaa uu ka doonaya su-aasha mu isaga sheego su-aashuu baraarujin baa laga wadaa in qalbigooda uu baraarujiyo o soo jiito qalbigu markuu baraarugo isagoon weli aan dib u noqonin in marka uu soo jeeda in wixii la geliyo saasa macnaa waxa ujeedadu ay tahay ayib ikhraaju lcaalimi ninkii caalimka ahaa in uu soo saaro litacliimi barid daraaddeed dadka uu baraya almas'alata mas'aladii inuu soo saaro bilistifhaami yani ama litacliimi barid lilmas'alati masalada dadka uu barayo in uu soo saaro bilistifhaami weydiin iyo su-aal canha mas'alada xaggeeda wax la weydiinayo liqawlihi ayaa laga qaadanaya nabiga oo dhahdu yidhi salawatulli waslamu caleyh atadruuna maada qaala rabbukum ma ogtihiin dadow rabbigiin wuxuu xalay yidhi rabbigiin wuxuu yihi ma maqasheen allahu rasuulu aclam wey markaasuu sheegi alcaashiratu mas'alada tobnaadi waxa weeye waciidu naaixati haweeneyda barooranaysa oo loo hanjabo loo goodiyo oo layidhahdo waa lagu cadaabi haddaad waxan jooji weydo macana hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh